بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليka نرجع اللهm بka أmنا وعليka توklna وبka khاsمna وإليka النشhور alxamdu lilah xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih ama bacdu majliskan oo majliski lixaad ee kitaabka alurjuuز almii'iya libn abilciz alxanafi raximah اllah raxmata waasica majliskan lixaad waa galab eh, bisha ramadaan ay joogto labaatan talaadana ah salaada casr kadib Eh, majliskan laba majlis oo ka dambe haddii ilaahay uu noo yasiro subxaana wa tacaala inuu gebagabooban aan rajo ka qabno kitaabka eh, naadimka raximah ullah raxmatan waasica intii aan soo marnay ilaa konton iyo koob ay ahayd ama konton ay ahayd waxaan halkan ka bilaabayna insha allah tabaaraka wa tacaala beytka kow iyo kontonaad waalghaswatu alkubra alatii bibadri fi sawmi fii saabici cashri shahri wa wajabat fiihi zakaatu اlfitri min bacdi badrin bilayaali cashri wa fii zakaati اlmaali khulfun fadri wamaatat ibnaة الnabiyi اlbari ruqayaة qabla rujuuci الsafri zawjatu cuhmaana wa cursi الطuhri faطimaة calى caliyi اlqadri waaslama alcabaasu bacda اlasri waqaynuqaacu غزوهم في الإثر وبعد وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في ثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخسه ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد majliska wuxuu ku bilowmay beytka kow iyo kontonaad wاlghaswu duulaanka wاlghaswu wاlghaswaة اlkubرى alatii bibadri fi sawmi fii sawmi fii saabici shahri fii saabici cashri shahri waalghaswatu duulaankii ama khaswadii alkubraa ee weynayd allatii taasoo bibadrin bader ka dhacday fi sawmi ay fii shahri sawmi bisha soon ee ramadaan ayay ahayd fii saabici cashri shahri bisha toban iyo toddobadeeda ayayna ahayd beydkan waa beyd aada u weyn beydkan waa beyd aada u weyn nabigeena calayhi asalaatu wasalaam khaswadii beder ahayd oo dhacday ayuu ka hadlayaa oo eh, nabigeena uu alayhi sala slam hogaaminayey ayuu ka hadlayaa muxuu aha naadimka raximah llah raxmatan waasica inay beder tigweynayd ay dhacday bisha ramadaan weliba toban iyo todobadeeda inay ahayd ayuu cabirayaa badri horaan waa tii aan ka sheekaynay qaybo ka mid ah laakiin duduubkeeda waxaan ku sheegnay inay ahayd dadkii soo qaxootiyoobay oo ilaahay dartii soo qaxootiyoobay oo muhaajiriinta ahaa oo magaalada madiine imaaday iyagoonan waxay ka naxaan aanan lahayn bar iyo beertoona oo hantidoodiin ummad kale ay iskaga mushaaxayaan ama iskaga danaysanayaan in hantidoodii horay gadaal loo marinayay oo agtooda inta lasoo mariyo shaam la geeyey lasoo celiyo lagu ganacsanaya xoolahoodii kadibna ay noqotay inay xoolahoodii doontaan ilaahayna subxaana wa tacaala waa ti uu ku abaalmariyey in xoolihii in badanoo ka midna ay helaan todobaatan qolyihii dacwada hortaagnaana ilaahay meesha uu ku bixiyo toddobaatan kalena lasoo geliyay hanti badanna lagu furto waa ti ay dhacday weeyaan marka qisadeed aad bay u dheerayd ma ku daahayna insha allahu tabaaraka wa tacaala oo wajabat fiihi zakaatu alfitri min bacdi badrin bilayaalin bilayaalin cashri wa fii zakaati almaali khulfan fadri beydkan iyo nuska beydka wuxuu ku caddaynayaa naadimka raxima llah raxmatan waasica wajabat waxaa waajibtay fiihi sanadkaas labaad gudihiisa ama sanadkaa labaad gudihiisa zakaatu lfitri zakaatulfitriga annaga hadda noo taala inaan muxuu ahaa bixinno mar dhow insha allah tabaaraka wa tacaala min bacdi badrin bader gadaashi ayay waajibtay bilayaalin habeenno cashrin bilayaalin cashri toban habeen kadib ayaa zakaatulfitrigii la waajibiyey markii ay beder dhacday kadib wa fii zakaati اlmaali zakaatulmaalkana khulfun khilaaf ayaa ku jiray fadri ogow wuxuu kaga hadlayaa laba masale meeshan naadimka raxima llah raxmatan wasica tan koobaad zakaatulfitriga in la waajibiyey bishii ramadaan weliba bederna kadib ay ahayd waajibinta toban iyo ama toban maalmood maalinta beder ay dhacday oo toban iyo toddobaad ahayd laga soo bilaabo toban habeen waa labaatan iyo toddobada sooma markii bisha ramadaan ay labaatan iyo toddoba joogtay sanadkii labaad hijro nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sakaatulfadrigaan maanta aan bixinno la waajibiyey marka da'diisa waa kun afar boqol iyo saddex iyo afartan ilan sanadka koobaad waajib ma ahayn marka waxaa weeyaan sakaatulfitri waxaa la bixinaya marka kun afar boqol iyo afartan iyo saddex sano ayaa zakaatulfitriga hadda la bixinhayaa weeyaan tan labaadna wuxuu kaga hadlayaa zakaatulmaalka zakada xoolaha laga bixiyo oo markuu sanad ka soo wareego la bixiyo oo naqdaynka labada kaashka amaba fidada iyo dahabka iyo wixii booskooda istaagaa iyo eh, xoolaha la dhaqdo bahiimatalancaamka alancaamka tijaara ganacsiga iyo waxaa weeyaan wixii dhulka ay soo uu soo saarayey anwaacdii zakada la bixinayey xilliga la waajibina inay ahayd sanadkii labaad ee hijrada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laakiin khilaaf baa ku jira oo ma labay ahayd mis way ka horreysay mis way ka dambeysay khilaaf noocaas ayaa jira laakiin naadimka wuxuu rajaxay in xilligaasna ay zakaatulfitriga zakaatulmaalka la farad yeelay weeyaan oo wajabat waxaa waajibtay fiihi sanadka gudihiisa zakaat اlfiri zakaatulfiriga ayaa waajibtay oo min allahi laga waajibiyey min bacdi badrin bader gadaashii duulaanka bader markuu dhacay kadib bilayaalin habeenno cashri ee cashrin ee toban ah kadib ayaa la farad yeelay xadiidkii mutafaq ahaa farada rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wslam zakaat alfitri saaca min tamrin aw saaca min shaciirin ilaa akhiri xadiid cala adakari calى الصغيiri والكبيiri والذakr والأnثى min الmuslimiin nabigeen wuxuu farad yeelay alayhi الsلa slm bأmri الlahi caزa wajل hal saac oo laba kiila io rubac laba kiila io bar qaar saddex kiila ay gaarsiiyaan oo muxuu ahaa qamadi ah amaba timir ah wahaakada anwaacdii uu nabigeenna uu muxuu aha saxaabiga tiriyey waxaa lagu farad yeelay qofka yar qofka weyn qofka labka ah dhadiga iyo qof kasta ayaa lagu farad yeelay oo muslimiinta ka mid ah saas ayuu nabigeena ala sl sl yeelay marka zakaadfitriga waataa weeyaan sababta loo jidayna waxaa weya uhuratan liلsaa'imi min alrafath wa tucmata lilmasaakiin in dadka sooman waxyaabaha ka dhadhaca oo yara muxuu ahaa simbirraxooyinka yaryar in laga dahiro oo soonkii daqarada soo gaaray laga kabo iyo dadka masaakiinta in la quudiyo maalinta ayada laga deeqo inay dadka gacmo uursadaan akaatulmaalkan waa ti a taqaaneenoo waaqiimu salaa wa aatu الzakaa arkaanulislaamkana rukniga labaad inay zakada ahayd wamaatat ibnat اlnabiyi اlbari ruqayaة qabla rujuuci الsafri zawjaة cuثmaana wacursu الطuhri faطimaة calى caliyi اlqadri waaslama alcabaasu bacda alasri sanadka labaad laftirkiisa xawaadidti dhacday ayuu naadimka hadlayaa oo wuxuu ka sheekaynayaa nabigeenna calayhi salaa slam gabadhiisa ruqaye ahayd oo sayid cumaan xaaskiisa ahayd in ay geeriyootay nabigeenna ala sla slam oo ku maqan beder ku maqan tan labaadna wuxuu caddaynayaa in arooskii faatima binti rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam calaa caliyi alqadri sayid cali oo qadarka sarreey in loo guuriyey arooskaana inuu dhacay qodobka saddexaadna wuxuu sheegaya in uu sayid cabaas ibna cabdilmualib uu soo islaamay sanadka isaga ah ayuu marka cadaynayaa saddexda arrimood ayaa lagu cadaynaya oo maatat waxaa geeriyootay ibnatu nebiy nabiga gabadhiisa ayaa geeriyootay albari nabiga baariga ahaa oo ilaahay baarigu ah subxaana watacaala ruqayatun ayaa geeriyootay qabla rujuuci safri safarkii oo loo aaday dagaalkii beder iyadoon laga soo laabanin ka hore ayay geeriyootay zawjatu cumaana ahayd ruqaya oo sayd cumaan ibnu cafaan amiir اlmu'miniin xaaskiisii ahayd ayaa iyadna geeriyootay waaye wa cursu aلطuhri daahirnimada iyo nadiifnimada iyo sharafta arooskii arooskiisii faatimatin la arooso calaa caliyi اlqadri qadarkiisa kii uu sarrey oo cali bn abi aalib ahaa ayaa isna dhacay weeyaan wa aslama waxaa islaamay alcabaasu cabaas ibn cabdilmualib ayaa islaamay bacda alasri markii lasoo qafaashay oo lasoo afduubay oo lasoo qabsaday kadib ayuu islaamay sidaa weeyaan ruqaya waa gabadhii labaad oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam zaynab baa ka weynayd sayid cumaan ayaa nabigeena ku daray calayhi salaatu wasalaam markii nabigeenna uu badar u baxayay cusmaan diyaar buu ahaa nabigeenna ayaa ku yidhi joog oo gabadhan jiraaji oo la joog ilaa ay ka geeriyooto ama ay ka caafimaaddo ama aan ka soo noqonno sidii ayuu marka ugu baaqday maalinta uxud bader cafwan bader wuu aadi lahaa sayid cumaan radia allahu tacala canhu ardaa lidaalika qismadii iyo ayaa loo siiyey xoolihii laga soo dhacay gaalada qismadii ayaa mxuu aha qeyb loo siiyey ama qeyb laga siiyey radia taala arda zayd ayaa wuxuu leeyay ibnu xaaria oo xibi rasuli lah sal slem waxaa timid bishaarada bader in la furtay oo gaaladii laga adkaaday oo guul la gaaray dadkii la soo diray oo bishaarada waday ayaana soo gaaray markii aan ka soo baxnay inaan carada ku rogno on aasno ruqaya binti rasuuli illaahi sala allahu alay waslem xilligaasa marka ayay geeriyootay beder inta lagu maqnaa sidoo kale arinka kaloo dhacay waxaa weeyaan sayd cali ibn abi aalib radia allahu taala arda in arooskii u aroosay faatima binti rasuuli illaahi sala allahu alayh waali waslem inuu xilligaa dhacay xilligaa inuu dhacay maxaa u daliila waxaa sayid cali laftarkiisa wuxuu leeyahay hal ayaa lahaan jiray qaalin ama hal nabigeennana calayhi salaatu wasalaam ka helay hasha wuxuu ka helay bader xoolihii lasoo qabsaday ayuu ka helay wuxuu leeyahay hal kale ayaa nabigeena wuxuu igu daray khumuskii nabiga uu maamuli jiray waaclamuu ana maa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu soo maha walirasuul marka khumuskii isaga ahaana hal kale ayuu iga daray markaas nin ayaan la balamay oo qolyaha sawaaqiinta loo yaqaano ragga ayagaa ah, nin ka mid ayaan kaxaystay oon u kaxaystay inaan id geedka la yidhaahdo oo guryaha lagu dhisan jiray inaan soo gurno oon labada halaad soo saarno si aan muxua ugu kaalmaysto arooska iyo alaqalgalka faatima binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka beder kadib inay arrinkaa u dhacay halkaasaa waa cad weyaan waa xadiidka waa xadiid saxiixa qodobka u dambeeyana waxaa weeyaan islaamitaanku soo islaamay sayd cabaas cabaas ibna cabdilmualib radia allahu ta arda sayd cabaas marka laba arrimood baa la sheegaa mid waxaa weeyaan isagoo muslima oo islaamnimada qarsani ayaa la soo qasbayoo qasab ayaa beder lagu keenay sideedaba ee nin muxuu ahaa muslim ayuu ahaa riwaayada labaadna waxay leeyihiin waa sidaad muxuu ahaa naadimka qabe eh maya marka lasoo qafaash kadib ayuu islaamay labadaba isku mid wamaatat waxaa geeriyootay wamaatat waxaa geeriyootay ibnat nabiy nabi gabadhiisa albari nabiga baariga ahaa alla baarigu ahaa addoomihiisana baarigu ahaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ruqayatun ayaa geeriyootay ruqaya qabla rujuuc safri ama qabla rujuuci safari safarka intuu soo laabanin ayay geeriyootay zawjatu cumaana weeyaane ahayd zawjatu cumaana ahayd wa cursu uhri daahirnimada arooskiisa faaimatin la aroosa calaa caliyi اqadri qadarkiisa kii uu sareeyo cali bin abi aalib ahayna iyadna wuxuu dhacay xilliga isaga ama sanadkaa wa aslama waxaa soo islaamay alcabaas cabaas ibn cabdilmualib ayaa soo islaamay bacda alsri markii lasoo qafaashay kadib waay waqaynuqaaca waqaynuqaaca gazwuhum fi اliri wa bacdu daxa yowma ciidi naxri wa qaynuqaaca reer bani qaynuqaac haswuhum duulaankooda lagu duula filiri mid ku xiga ayuu ahaa oo raadki badar ayuu ku xigay wa bacdu intaa kadibna daxaa nabiga udxiye ayuu gowracay yowma ciidi naxri maalinta ciidda gowraca loo yaqaano ciiduladxaga ayuu nabigeena gowrac sameeyey calayhi salaatu wasalaam laba masal ayuu imaamka halkan eh, beyd kaga hadlayo masalada koobaad reer beni qaynuqaac waxay ka mid ahaayeen saddexda qole oo yahuudda ah oo magaalada madiine degnaa oo muxuu ahaa eh, jaalka la ahaa amaba kutis ku tiirsanaa niminka la yidhaahdo alaws aws walkhasraj niminka yahuudda marka nimin dhaqaalo badan ay ahaayeen oo dahabka iyo ganacsiga iyo hantida ka shaqaysto aada loo yaqaano hubkana iyaga ayaa samayn jiray oo nimin ganacsata niminkaana de iska beeroley dad aho iska tuulaleya iska ahayen qolyahan allaws walkhasraj oo qabaa'ila niminka marka markuu nabigeena calayhi sala slam magaalada madiine soo garay ama uu imaaday muhaajiriintii ansaar waa tii u walaaleeyey lana muslimay waxaa ku xigay marka niminka yahuudda ahaa inuu nabigeena calayhi sala slam u yeeray uu ballan la galay marka dowladda islaamkeed oo dhisantay uu nabigeena calayhi sala slam rasuulna ka ahaa nebiyina ka ahaa madaxna ka ahaa inay hoos galaan oo xuquuqda reer madiine ay leeyihiin ay yeeshaan oo cibaadadooda aan la faragelinin eh, eh, ganacsigooda aan la faragelinin reer madiina dhibka ku imaadan ay la qaybsadaan dheefta u timaadan ay la qaybsadaan ayaa lagula ballamay arrinkaa markuu dhacay oo laga soo laabtay magaaladii ama dagaalkii bader laga soo laabtay niminkii eh, bani qaynuqaac ballantii ayay ka baxeen ballantii ayay ka baxeenoo way buriyeen waxaa dhacday marka markay ballanta ka baxeen oy ballantii laisku oga ka baxeen nabigeena calayhi salaat salaam wuu go'doomiyey duulaan ayuu ku qaaday wuu go'doomiyey shan iyo toban maal habeen ama maalmood ayay go'doonsanaayeen kadibna way isdhiibeenoo nabigeena ay usoo gacan galeen calayhi salaatu wasalaam nabiga marka wuxuu damcay inuu abaalkooda mariyo kadibna cabdulaahi ibn abi ibn saluul oo munaafiqiinta ra'si u ahaa marka ayadaana islaamnimada hoos muxuu ahaa eh, islaamnimada kor u qaaday hoosna gaalnimo ka qarsanayay oo ugaasna aha nin culusna aha ayaa nabigan u yimid calayhi salat slam markaasuu nabi allow ii hibay qolyahanoo ani madaxayga ku cafi kadibna sidii ayaa lagu cafiyo nabigeena calayhi salat slam wuxuu faray in la raro oo magaalada madiine laga tarxiilo waa la tarxiilay in la tarxiila sababta keenina waxaad arki doontaan kuwii labadii kaleoo ka dambeeyey kuma ay waana qaadanin jidki kuwii ay mareen ay mareenoo weliba jid ka sii liidan ayay mareen xitaa kuwa la tarxiilay ma ay quusanin halkaana horaan saddexda qoloba wax keenay riwaayad taarikhi waxay sheegayaan nabi raadin kitaabkooda amaba tawraadka waxay ku arkeen in meel xiraar iyo dhagax shiile madowlah oo laba buurood u dhexayso oo nooca ah in uu nabi ka soo bixi doono calayhi salaatu wasalaam ama mahaajirkiisa meeshu u haajira ay noqon doonto marka meelo badan ay degeen khaybar tilmaamo nocaas ay ku arkeen qaybaa degtay waxay leeyihiin nabi kale oonan yuhuud ahayn sooma baxayo nabiga akhir zamanki ayaga noqday doonayaan meeshan yahuud ma degno marka madiinay saa kusoo degeen khaybar ay kusoo degeen adracaad meel la markii dambe loo tarxiilaa jirtay wahaakada marka niminkaas saasay ku joogeen kuwii marka ka dambeeyey oo qaynuqac ka dambeeyey jidkii laftirkiisi ay mareen jidkii laftirkiisi ay mareen ay ku haligmeen qaarna lagu halligay qaarna lagu tarxiilay waaya saas weeyaan saasaa lagu raray wa qaynuqaaca bani qaynuqaac qoladii reer qaynuqaac ee yahuudda ahaa ghaswuhum duulaankoodii lagu duulay markii ay adadarradii sameeyeen ooy balanti ka baxeen fi liri bader ayuu muxuu ahaa ku xigi markiiba uu muxuu aha ku xiriirsanaa wabacdu intaa kadibna daxaa nabiga wuu udxeeyaystay yowma ciidi naxri maalintii ciidi naxriga ahayd ayuu nabigeenna calayhi salaa slam intuu u baxay banaanka u baxay meel hadda masjid ulkhamaama loo yaqaano oo magaalada madiine ku taalla oo markaad masjidka nabiga joogto alayhi sala dhanka qiblada waa dhanka koonfur galbeed wa masaajidyo dhowraa ah ku yeela masjid cali bin abi aalib mid la yihahdo masjid abubakar iyo masjid ulkhamaama intaba ad arkaysaano waa masaajidyo hore qadiim ahoo si taariikh ahaan baa loo dayey hadda wax weyna ku tukada ma laakiin taarikh ahaan halkaasuu nabiga ciidda ku tukan jiray alayhi salatu slam baxay halkaas ayuu nabigeena alayh ku gowracay hadigiisii amaba udxiyadiis ku gowracay sala allahu calayhi waaalihi waslm wadabaxa biyadi shaatayn waqiila shaat laba neef amaba hal neef ayuu gowracay nabigeena sal slm waqaswaة الsawiqi uma qarqara wاlغaswu fi الثaaliثaةi اlmushtahira halkan wuxuu kaga hadlayaa duulaanadii marka ka dambeeyey beder oo sanadkii labaad dhacay wa gaswaة الsawiqi duulaanka sawiiqa loo yaqaano ayaa isna dhacay sanadkii saddexaad uma kadibna waxaa dhacay qarqara duulaankii qarqara la yidhaahda waalghaswu duulaanada ay alghazawaat weeyaane fi haaliثati sanad saddexaad almushtahira ay mushtahiratun waa mid aad loo yaqaana yacni sanadka saddexaad oo hijrada nabigeena calayhi salatu salaam duulaano aad u badan ayaa dhacay weeyaan marka qaybta dambe waxay la xiriirtaa beydka noo imaan doona insha allah tabaraka wa tacaala fii qatafan wa bani sulaym iyo noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacala aswat sawiq maxay ahayd ninka abi sufyaan ahaa ayaa ciidankii wata waad ogeydeen safarka watay baderna kamuusan qeybgelin oo wuxuu badbaadiyey safarkii kadibna waxaa dhacday inuu u aargudo toddobaatankii qof oo la dilay oo reer quraysh inuu aarguda ayuu go'aansaday ciidan xoogle ayuu la soo baxay magaalada madiin dhanka koonfur ugu imaaday kadibna dhanka bariga ayuu aaday sharqiya dhankaasu marka nimin yahuudu halkaa degnaa ayuu marka ku degay niminka iyaga ahaa weliba dhinac u deg waa dhihi jir acurayd ayaa dhihi jiray curayd nimin yahuuda ayuu ku degay weliba khaasatan salaam ibnu mishkam nin la yihahdo oo ree yahuudeed ah ayuu ku degayoo kadibna cunno iyo cabitaan iyo nolol ayaa la siiyey halkaas markii ay noolaadeen ayaa waxay sameeyeen beerihii ayay gubeen ay ree ansaari lahaayeen laba nin way dileen nin reer ansaareed ah iyo nin ayaga ku tiirsanaa way dileen muslimiina ah. kadibna way carareen intaasay waxay yihahdeen bal intaan rag waa iswada ha noqote intaasay marka ay eh, ku carareen warkooda ayaa saxaabadii soo gaaray kadibna waa la daba dhigtay ciidan xoogle ayaa muxuu la bixiyey kadibna orod iyo carar aan dhawcaada inay galeen cararkii marka wuxuu keenay wax alle waxay wateen inay daadiyaan wax alle waxay is culays ba inku yihiin inay daadiyaan waxyaabii ay aad ku daadinayen waxaa ka mid ah markay sii cararayeen asawiiq baso ama baja waxaad tidhahdaba sawiiqa waxaa weeyaan gerbida ayaa waxaa la samaynaya waa la soli amaba qamadiga markii la sola oo muxuuha qaloon ahaan laga dhigo ama bacbac waxaad tidhahdaanba saas ay noqon laakiin ay salanto oy taqriiban eh, xilli la ruugi kara oo kale ay gaarto ayaa la shiidayaa daqiiq baa laga dhigi kadibna waxay noqonaysaa cunno diyaar ah ood yani shurbad ka dhigan karta biyo iyo sokor iyo waxbaad ku darsani haddii aad rabto waad adkayni ugaalideena aad taqaanin oo kale ad ka dhigayo iyadoo adagaa la cuniyo subag iyo waxyaaba nocaasa lagu darsani waxaa cunada aadka loo isticmaala ay ka tahay etoobiya etoobiya aad looga isticmaala waxaa weeyaan waxay dhahaan eh, baso ama baja de lahajaadka kala duwan soomaalida marka eh, sawiiqaas ay daadinayeen cunadii markii laga soo qaniimaystay oy daadiyeen waxaa ugu badnaa sawiiqaas sawiiqaasa marka dagaalka isaga looga magac daray haswat asawiiq yani xilligii abu sufyaan cararkiisii sawiiqa badan laga soo heli jiray magacaasaa loo bixi weeyaan sidaasay markaa dhacday oo lama kulmin labadaa nin ay ay halkaa ku shahiidiy ku dileen beerahana way gubeen kadibna saasay ku baxsadeen xoogaho haniimadana waa laga soo helay xilligaas marka waxay haswat asawiiq sanadka labaad oo hijrada nabigeena sala allahu aley wasalam uma kadibna qarqara ayaa dhacday duulaanka qarqara la yidhahdo qarqarada marka waxay ka dhacday meel la yidhaahda qarqarat alqudri ayay ka dhacday naadimkana wuxuu ka dhigay laba duulaan laakiin xaafid ibnu kaiir ayaa wuxuu leeyahay hal duulaan bay isku ahayd oo qaswat sawiiq iyo qadwat qarqara meelihii ay sii mareen oo muxuu ahaa biyihii ay ka cabeen ayaa qarqara la dhihi jiray saasay leeyihiin hadda ay laba duulaanta iyo haddii ay muxuu mid tahayba mid lagu dagaalamay oo waxaa weya nabigeena ala slam saxaabadiisa iyo cadowgooda iska hortageen ma jirin weyaan wa haswatu sawiiqi duulaanka sawiiqi loo yaqaana haswatu sawiiq ayaa kadibna sanadkii eh, labaad isna dhacay uma intaa kadibna qarqara duulaanka qarqara ayaa dhacay weyn walghaswu ay walghasawaat duulaanada fi haaliat sana saddexaad almushtahira ee mushtahiratun waa mid aad loo yaqaano weyaan fii qaطafaana duulaanka ka dhacay walghaswu ay walghazawaat duulaanada fi haaliثati sanad saddexaad almushtahir ay mushtahiratun weeyaan fii qaطafaana qaطafaan iyo wa bani sulaymin bani sulaym duulaanka ka dhacay ama duulaanada ka dhacay wax la yaqaano oo macruuf ay ahaayeen weeyaan wa umu kaluma umu kalumna ibnat اlkariimi kii karaamada badnaa gabadhiisa ahayd zawaja nabig wuxuu u guuriyey kariimkaas cumaana ayuu u guuriyey biha iyada u guuriyey wa khasahu weliba isaga ayuu khaas ugu dhigay uma intaa kadib tazawaja nabiyu nabigu wuxuu guursaday alayh sala slam xafsa ayuu guursaday xafsa ayuu guursaday iyo wa zaynaban zaynab ayuu guursaday uma kadibna hazaa wuxuu u duulay rasuulkeena alayh sala slam ilaa uxudin uxud ayuu u duulay fii shahri shawaalin bisha shawaal iyo wa xamraai alasad duulaanka loo yaqaano xamraa lasad ayuu nabigeena bish shawaal galay calayhi salaatu wasalaam saddexdan beyt wuxuu kaga hadlayaa naadimka raximah ramatan waasica sanad saddexaad oo hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii la galay duulaano ayaa dhacay duulaanada waxaa ka mid ahaa katafaan nimanka katafaan la yidhaahdo duulaanka lagu qaaday ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo loo yaqaanaa duulaankaas katafaan eh, lagu qaaday ghaswat di amar ghaswat di amar ayaa la yidhahdaa nabigeena calayhi salat slam wuxuu aaday dhanka najd dhanka bariga ayuu aaday oo dhanka riyaad ay ka xigto ama ka xigto madiine dhankaas ayuu aaday nabigeena sala allahu alayh waali wasalam markuu halkaa tagay magaalada madiina waxay u jirta boqol iyo labaatan kilomitr meelahaas marka halkaas ayuu wuxuu jooga hal bil oo kaamil ah dad is-abaabula iyo howlo ayuu maqlay halkaasuu marka nabigeenna cabsigelin u aaday calayhi salatu asalaam wax dagaalna kama dhicin waayahay waay fii katafaan waa beni sulaym beni sulaymna dhanka ay xigeen waxay dhanka madiine xaggeed dhanka madiina bani sulaym magaalo ay leeyihiin oo ilaa maanta dhisan ayaa jirto oo loo yaqaano yutma yutma ayaa la yihahda magaala madiina markaa ka baxdo oo sagaashan iyo shan kilomitir aad socota taqriiban buuro ayaad sii dhex maraysaa magaalada kugu horraysood gelaysaa waxaa la yihahda yutma waa bani sulaym saldhigooda ilaa maanta ayagaa degan qabiilkaasaa degan waa meel yaroo muxaafado aho aan aad weyneyn masaajideeda iyo beeraheeda beero timara ku yaalla xataa waa meel weli habaysan wa oo hataa ad ka dareemaysa xoolihii iyo wax ay marka waa bani sulaym duulaanka lagu qaaday bani sulaym ayadna wuxuu dhacay sanadka labaad oo hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam markuu magaalada mdbader eh, eh, duulaan ka soo noqday ayuu dhankaas aaday toddoba habeen ayuu halkaas joogay biyihii ay lahaayeen oo kudir lihi jiray kudir ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, tagay kadibna sideed habeen ama todoba todoba habeen kadib ay ahayd hawshu warka ay dhacdeen hadalkan ku noqdo markuu nabigeena ka soo laabtay calayhi salaat salaam ghaswatu badrin uu toddoba habeen magaalada madiine joogay ayuu iyaga aaday saddex habeen ayuu marka wuxuu baryey biyihii ay lahaayeen magaalada madiine ayuu kadibna ku soo laabtayo wax duulaan ama dagaalan kama dhicin buurahay kala galeen way kala yaaceen waaye qodobka kale waa umu kalhuum oo nabigeenna calayhi salaatu salaam oo karaabada badnaa gabadhiisa ahayd wuxuu u guuriyey sayd cumaan radia allahu taala an arda weli buu ku gooni yeelay qisadaas waxay tahay waad garanaysaano sayd cumaan wuxuu leeyahay naanays aad u qiimo badan oo ilaahay intuu khalqi subxaana wa tacaala min aadam calayhi salaam ilaa qiyaami saaca sharaftaas nin helay usan jirin maxay tahay arrinta yada ambiyada ilaahay xag iska dhig qof aan nabi ahayn xataa ambiyada ilaahay qof bini aadana oo nabi labadiisi gabdhood laisugu daray oo laisu daba dhigay oo sayid cumaan gacan lagumaayo baltaa qabsada isaga gooni u lah waxdahu ruqaye ayuu guursaday oo nabigeenna siiyey calayhi salaa slam liqiimatihi wa sharafihi wa iimaanihi wanaagga u lahaa markay ka geeriyootay wuxuu muxuu ahaa ku xijiyey uu siiyey umu kalhuum markay umu kalhuum ka geeriyootayna wuxuu yidhi haddii gabar kale ii joogi lahayd calayhi salatu salaam waan ku dari lahaa fadliga uu leeyahay wax la koobi kara ma ahan sayid cumaan iyo muxuu ahaa radia allahu ta an arda qodobka kale waxaa weeyaan uma tazawaja nabiyu xafsa nabigan wuxuu guursaday xafsa binti cumar radia allahu taala an ardaha ummi lmuminiin xafsa binti cumar gabadhan hadalka wadama iska joojis waay telefoonada iska dhaaf khayrdarsiyaa wadnaa marka xafsa binti cumar radia allahu ta ayaa waxaa dhacday in ay garoobowday oo ninkeedii uu ka geeriyooday markuu ninkeeda ka geeriyooday siduu ibnu kaiir sheegay nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam sanad saddexaad ayuu guursaday guurkeeda qiso cajiib ayay lahayd guurka wuxuu ahaa siduu imaam bukhaari soo wariyey min xadiid cabdillahi bni cumar radia taala canhuma ayaa wuxuu leey sayd cumar markii ay garoobowday oy nilaan ku dhacday xafsa binti cumar ninka la yidhaha khunays ibnu xudaafata asahmi markii ay ka garoobowday wuxuu ka mid saxaabada nabiga ninkaas calayi slat slam madiine ayuu ku geeriyooday ayaa cumar wuxuu yidhi daf intaan dhahay ayaan cumaan ka dhacay cumaanow xafsa inaan kuu guuriyo ayaan rabaa markaasaa markiiba waa la soo boodo wuxuu yidhi bal waan soo ka soo fiirsani dhowr habeen kadib uu ii imaaduu yidhi markaasuu yidhi waxaa ii soo baxday xilligaan aan joogo inaanan guursanin waad mahadsanta cumar ma istaagin markiiba dafuu dhahay wuxuu tagay abubakr sidiiq radia allahu taala arda markaasa wuxuu yidhi abubakarow haddii aad doonta xafso ayaan kugu dari markaasaa wuu iska aamusa abubakr shib laa nacam walaa laa yani ogolaana ogolaashana ma sheegin diidmana ma sheegin iska tagay markaasaa wuxuu leeyahay sayd cumar labada nin labada horta aan xanaaqay hadalkaa laga fahmaya laakiin xanaaqayga wuxuu ku sii darnaa abu bakr radia allahu ta arda maxaa yeelay cumaan warkiisa uba hadal waa quri waaye kadibna mudayar kadib mudayar kadib iyo habeena kadib rasuulkan ayaa soo doonay sal allahu alayhi waali wasalam kadibna aan u guuriyey khalaas waxay noqotay xaaska nabigan alayhi salatu salaam sayid wuxuu leeyahay ayaamo kadib ayaa waxaa ila kulmay sayid cumaan sayid abubakr markaasaa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad ii carootay markaad ii bandhigtay xafsa aanan war kugu soo celinin cumar wuxuu yidhi ha nacam aad baan kugu xanaaqay abubakar wuxuu yidhi inaan kaa aqbala ama war kuu soo celiyo iima diidin ilaa waxaan ogaan ka warhayey rasuulkeena calayhi salaa slam gabadhaas inuu sheegay magaceeda xabsad say tahayoo haddii ay garoobowda xalkeeda sees yahayo hadal noocaas nabigeena calayhi salaa slaam inuu sheegay ayaan ka warhayey oon ka warqabay haddii aan ogaan lahaa haddii arrinta ayada ah aan ogahayna inaan sirta rasuulkeenna faafiyana qorshe iguma jirin mana ahaen sax hadduu nabigeena iska dhaafi lahaa uu muxuu ahaa guurkeeda iska dayn lahaana waan aqbali lahaa waan kaa guursan lahaa gabadhaas ayuu yidhi taala arda marka xafsa saas ayaa lagu guursaday weeyaan kadibna waxaa ku xir wa zaynaban zaynabna isla sanadkaas ayuu nabigeena guursaday calayhi الsalaatu wasalaam waa zaynab binti khusayma alhilaaliya radia allahu taala ardaha um almasaakiin muddo yar ama sideed bilooda amaba saddex bilooda ah ama wax uun intaa ku dhow ayuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam gabadha qabay xusayn ibnu xari ama walaalkii طufayl ibnu xari ibn cabdilmuطalib ibn cabdimanaaf ayaa qabi jirayoo kadibna muddo yar kadibba way dhimatay radia allahu taala ardaha intaa kadib rasuulkeena calayhi الsalatu salaam wuxuu duulaan ku qaaday meesha la yihahdo uxud ayuu ku duulay sala allahu calayhi waali wasalam bishii shawaal xamaraladna isla bishii laftarkeeda ayuu ku duulay sal allahu alayh ali waslm waxaan dul istaagi rabnaa marka wax yar insha allah tabarak watacaala duulaanka uxud waid hadowta min ahlika tubawiu lmuminiina maqaacida lilqitaal wallahu samiicu caliim id hama aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuma wacala falyatwakl muminuun walaqad nasarakum la badrin baa ka dambaysay marka duulaankan uxud wuxuu ahaa duulaan ay soo qaadeen nimankii reer qureysheed oo abu sufyaan raggi kale ilan waa tii la halligey odayaashii raggii muuqday abu sufyaani waxa kooban ayaa ka soo haray waa tii beder ilaahay wa tacala uu ku halligey waliyukhziya alfaasiqiin halkaa lagu halligey abu sufyaan marka wuxuu ku soo duulay magaalada madiina wuxuu go'aansaday inuu magaalada madiina dadka joogo uu dhibaato wey gaarsiiyo saddex kun dad ka badan awr farda hanti dumarkii xataa ayaa muxuu ahaa la soo kaxeeyey magaalada madiine marka iyo maka markaad joogta markaad madiine joogta magaalada maka qiblo gafkeenna hadda oo dhanka koonfureed ay madiine xigtaa dhanka madiina dhanka koonfureed ayay ka xigtaa duulaanka meeshuu ka dhacayna waa dhanka waqooyi oo waa muxuu ahaa intay ka imaadeen maka ay madiina soo mareen oo kale kadibna dhanka kale halkaas ay ka imaadeen horta duulaanka wuxuu ka dhacay buurta uxud oo ku taalla waqooyiga magaalada madiina qodob waa qodobkaas qodobka labeeyo maxaa keen maxaa keenay arrinta ayada waxaa keenay magaalada madiina dhankaas koonfureed dagaal laguma geli karo waa dhul dhagxaan madmadow oo shiile madow ah oo wada kuuskuusanoo saa wada taagtaagan ilaahay u dhiga subxana wa tacaala dhanka bariga waa saas dhanka koonfureed waa dhanka galbeedna buura jamaawaat la yidhahdo oo laba xaba ah ayuu ilaahay kaga xirayo marka intaba difaac ayaa xihan digaal laguma geli kara digaalka wuxuu ubahan yahy alkar walfar marna in la sii ordo marna gadaal wahaakada saas u baahan yahay farda awr ayaana lagu dagaalamaya farda awr kama bixi karaan meesha dhankan marka waqooyiga oo muxuuha waadigan caqiiq uu ku shubi dhanka isaga ah ayaa waxaa weyaan waa cagdabeec marka meelaha beeraha ay ku yeelaan oo dabacsan oo eh, xaanada iyo eh, carada wanaagsan la weyaan dhankaasay marka kasoo wareegeen halkaasay soo mareen badda mxuu ah, xeebteeda dhankaas ay soo mareen magaalada madiina dhankaasay kaga imaadeen magaalada madiinaba dhankaasay kaga imaadeen waqooyigaay kaga imaadeen qodob qodobka qodobka labaad sanadkay dhacdo sanad saddexaad hadal ma lahan qodobka saddexaad nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la sheegay inay nimankii ay imaadeen uu ka war helay saxaabadii u yeehay majlis shuura ayaa u yeeayayuu yeehay nabigeena sal allah alay slam wuxuu dhahay isu imaada waa laisu kadibna seen waxyeelna laba ra'yiyaa soo baxday marka dhallinyaradii xamaasaysnayd iyo dadkii da-dooda aadku u intooda badan oo duulaankii badarna aan ka qaybgelin qaarkood waxay yidhahdeen nabi allow fursad weeyaan maanta cadowgeeneed ilaahay subxana wa tacala noo keenay inaan ka hor tagno si fiican ugu gumaadno oon cashirkii bader mid mid aan u dhigno waxaan ahayn mataal odayaashii ana waxay yidhaahdeen iyo dadkii khibradda lahaa nabi allow aan magaalada gudaheeda ku sugna korna gabdhaha iyo dumarka guryaha korkooda ha ka soo toogteena oo fallaaraha iyo warmaha iyo ha lagaga soo tuura raggana hoos ha ku jafeena oo luqluqyada aan ku baabiina qof yuusan ka noqonin arrinkaas ragga wata waxaa ka mid aha cabdullahi bin ubey bin saluul ayaa ka mid ahaa isaga kalamadan lahayn in la guulaysteeh wuxuu lahaa dagaal kuusan rabin inuu ka qayb gale eh dee mogtahay qof marka magaalo gudaha lagu dagaalama cid dagaalama cid kalama yaqaano gurigiis inuu iskaga dhunto ood baxaa halkaasun ku dhabada ayuu rabay halkaa inuu kujiro ku jiro ayuu rabay marka nabigeenna wuxuu jeclaysiistay marka alai sla slam rayiga isagaha markuu ra'yigaa jeclaysiistay sala allahu alayhi waali wasalam waxaa batay dadkii muxuu ahaa hala baxa maxamaaskiiyaa ah xoogoobay kadibna nabigeenna markuu ra'yiga eegay dhankaas dhankii loo batay hayuu xuyr waan baxaynaa labiska ayuu isku taagay markuu labis isku taagay calayhi salaatu salaam saxaabadii dhink arrinkugu dhibay nabiga inay qasbeen camal nabi allah waxay dheheen arrin aadan doonayn aan kugu qasabnaye ra'yigaada horaan usoo noqonaynaa markaasuu yidhi maa yenbagii linabiyin idaa labisa lamatahu an yadaca xataa yunjiz allahu baynahu bayna caduwihi nabi ilaahay looma ogola umana habboona marba hadduu hubkiisii qaato ood meel go-aan ku qaato inaad u dhaqaaqa inaad hubkaas dhigo ilaa isaga cadowgiisa aad ilaahay mid un guuleeya suuragal ma ahan saasaa lagu baxay marka haf waa la baxay meel yidhaha akimata sheekhayn oo hadda mustarax loo yaqaana halkaas masjid yidhaa ku yeello meesha nabigeen u baryay alayhi sla magaalada afkeeda ah magaalada dhanba madiina waxay ahayd intuu masjid nabigu ku fadhiyahay alayhi sla waddankaas marka uxud iyo u dhexayo hadda magaalada wada ah oo isku wada xihan meel duur ay ahayd halkaasuu nabigeenna ciidankii isugu aruuriyey halkaas habeenka la baryey weliba rag ciidan ahoo gaadiile ahoo culus ama waardiye ayuu nabigeena saaray waa la soo dhaqaaqay aroortii marka ciidan labada ciidan waa is arkeen markay is arkeen oo meel hadda qole madiine marka la taga waa garan karaa meel madrasa hanawi ay ku taallo oo laamiga hadda u socdo uxud dhanka marka uxud loo socdo ka xiga marka la jooga sheegayaan qolyaha taarikhda madiine aad ku yaqaan marka la jooga halkaas ayaa cabdulaahi bin ubey bin saluul wuxuu la soo goostay saddex ciidan ka ciidankani miqu aha kun meelahaas ciidan gaalada miqu aha saddex kun ziyaado id hamad طaa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa laba qolo oo ree ansaariyadda haataa ayaga laftirkooda sigteen inay mxuu ahay goostaan markaasaa waxaa weeyaan saddexdii boqol ayaa soo goostay cabdullahi bin ubala soo goday warinkaan qabo waxaa ka daba tagay marka cabdullaahi ibn xaraam oo jaabir bin abdillah abihiis iyo rag akhyaar ah oo dayaalah ka tab warniyo warsey wax yihiin war ma dabaalowdeen war alliin alla soo ma aha war meeshaan miyaa lagu kala taga ninkan cabdulahi bin ubey qorshii saasuuba ahaba wuxuu rabay in ciidanka labada ciid marka is arkaan oo ciidankan tirada badan ciidankan yar ay iska hor imaadaan in aad dhoon goosta ama kulliba ay muxuu ahaa oo nabigeena ala sl slam in rag yaroo muhaajiriin in rag ansaara ay soo hararka lagu gumaado intaasuu rabayba xataa labadaa qole ilaahay baa sugay wallaahu waliyuhuma ilaahay baa weli u noqdayoo welin u aha weligiiba una ahaan doone alla ayaa weli u noqday oo sidii ayuu ku sugay kadibna toddoba boqol dad gaaraan ayaa meeshii gaaladaas ka hortagay konton ciidamadii ka mid ah ayaa buurta jabal urumaad loo yaqaano oo haddaba markii uxud la taga la booqda ayuu nabigeena saaray cala sl oo ragga falaarleyda ah wuxuu dhahay halkaan saarnaada haddii aad aragtaan annaga oo shimbirahayna cunay hanoo soo degina ilaa aan amar inka siiyo fardaha iyo waxyaabahaas in eh, eh, ay difaacaan waadi yaraa markuu yaalla meesha kontonkan cabdulahi bin jubayr radia allah ta arda oo meesha ayaa watay ilaahay subxaana watacala wuxuu qadaray marka warka uu dheer yahay in gaaladii garabkooda ilahi uu ka baxay oo la buriyey oo muxuu aha hubkoodii iyo hantidii ay wateen iyo nafaftoodii wahaakada yacnii maba laisku daahinba markiiba waa lala kacay markay arrinkaa dhacday raggii kontonka waa meesha saarnaa dhowr jeer waxaa soo weeraray ciidamada fardaha watay waxaa marka ayada watay oo madax ka ahaa khaalid bin waliid radi allah ta oo marka iyada gaal ahaa markii dambena noqday sayfullahi almasluul xaggu kaga imaaday kadibna way ka difaaceen mar labaad markii dambe dee gaalada la jibi fardihiina dee xaggun bay ka sii mareen xaaladda saa u dhacday ayaa waxaa dhacday marka raggii inay yidhahdeen alhaniima alhaniima alhaniima alhaniimada ragga walaalaheena waatan haniimad aruursi alla galay annagana bal aan gaalada waaba jabayna khalaas haniimada nimcaan ka aruursana meesha waxaa iga soo baxay marka fahmi kusoo dhici karo qofka qof kastoo mumina oo saxaabada booskooda iyo qiimahooda yaqaano waxaan isleeyahay qadiyadda ay saxaabada u degeen alhaniima kutuba taarikhda alhaniima haniima sheegayaan laakiin maqsad kalena uu ku jiray meesha ma ka marna maba ka marnaan karo ragga qaarkooda meesha saaran waa raggi beder loo diiday inay aadaan da'yaro loogu diiday qaarkood qaar waa qaar muxuu ahay fardahoodii ay joogin oo nabiga lewati aan sheegnay raggi raaci waxay ahayeen rag raggii fardahoodii iyo gaadiidkooda u taagnay ayaa badar u raacay ragga ayaga ahaa ayaa meeshan lagu asheeray oo halkaa iska saaran yihiin gaaladii oo lagumaadaana indhahay ka fiirsanaya meel kore weli u saaran yihiin ciil ayaa ku dhegan marka gaaladaas marka inay gamka siiyaan oo ay wax mid ka reebin ay doonayaan meeshaan waa lagu xabisay oo lagu hayaa waxaa ku soo dhacday marka maqsuudka meesha noola saaray wax kalama ahan gaalada in la jebiya ahayd gaalada waa la jebiye aan wax ka tirtirna ani waxaan isleeyahay saxaabada maqaamkooda iyo booska ay joogaan waxa ku habboon oo ku qiimaha badan waata ayada ee xoolo aan aruursanna uma malaynay shaki ma lahan qaar waa ku jiri karaan laakiin sawaadka inta u badan ilahay baaba sheegay minkum man yuriid dunya wa minkum man yuriidu alaakhira lakin waxaa is leeyahay malxadkaadna meesha kama marna arrintaadi kama marna kadibna raggii afartan ka mid aha degay cabdulahi bin jubayr isagoo war allihiin alla soo maha war nabiga muxuu alai slat slaam arrinta inkula daar ma hilmaamteen afartanaa degeen tobanaa soo hartay toban marka mxuua markii ay soo hareen oo raggi ay rag ka daba tageen khaalid bin welid marka xaggu soo maray dhowr boqoloo muxuu ahaa faras ayuu watay eh, oo tiro badan tobanna maxay ka tari karaan faraskoo rid mid labaad rid hakada waaba lagu mariba tobankiiba halkii ay ku shaydeen meeshaa la dhigay saxaabadiiba marka gaalada kusii jood oo dhanka usii jood baa looga imaaday maxaa ka dhacay de toddobaatan saxaabada nabigeena ragga akhyaarta ahaa oo xamza ibnu cabdilmualib uu ka mid yahay cami nabiy alah sala slam sayid shuhadaa uu ka mid yahay muscab ayaa meesha ayada la wada dhigay oo hadda meeshan derbiga oho wareegsan intooda badan ay ku jiraan markii muxuuha uxud la taga lagu booqda marka khaswata uxud saasay u dhacday imtixaan bay ahayd imtixaanka muxuu ahaa aad u badan yah imtixanka waa ka mid a ah. haddii mar kasta adigu lagu guuleeyey waxaad leeda mot khalaas ani maba liiga adkaanay dhankaas dhankaasay ahayd tan labaad waxaa weeyaan liyamiiza allahu alkhabiida min aayib dadka ahlu iimaanka iyo munaafiqiinta in la kala saara haddii hawshan guul ay iska ahaato munaafiqiinta dadkay kudhex aasnaan lahaayeen waa kansar ummad kudhex jira in ayagana bannaanka lasoo dhigo in sunat libtila la qaato waxaa ka sii muhiimsan mukhaalafada la khilaafo amarka nabigeena calayhi salaatu wasalaam cawaaqibta lagu mudana falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna soo maaha aw yusiibahum cadaabun aliim yacnii afartan nin oo meel la saaroo la yidhi halkan jooga ayaa waxay khilaafeen amarka nabigeena calayhi salat slaam arrinka wuxuu keenay in toddobaatan saxaabad ka mid ah ay shahiidaan in nabigeena calayhi sala slam la dhaawaca oo ilig laga jebiyo oo muxuu ahaa ah, eh, birti koofibireedka u watay masaamirteedii ay nabigeena galaan oo xataa laga saari waayo oy dhibaato weyn ay dhacdo oo nabigeena in la dila calayhi sala slam uu ku sigtay oo dhibka ogaanta la gaarsiiyey markay bahallaha dhacayeen oo birta ay gelaysay seefa ku dhacaysay seefta intaa soo jira nabigan lagu dhuftay alai sl slm lakin ilahay wuxuu ku difaacay birtaas amaba koofbireedka madaxa ugu jirtay xaaladda ayada waxaa keenay mukhaalafo ay afartan nin ay sameeyeen oo hal amar ay khilaafeen annaga marka adduunkan hadda aan joogna waa darsi aad u weyn inta amar ilaahay una faray subxaana wa tacaala inta uu rasuulkeenna faray calayi slat awaamir ah, oo caqiide lah oo cibaadaad lah oo manhiyaad lah oo annaga aan kulli khilaafayna bal fiiriya markaasaan leenahay waa ka gaaladii naga adkaatay way naga hormareen wayna dullaysteen dalaalkeenay qaateen dhiiggeenay daadinayaan annaga maxaa nagu dhacay weligaaba calaa alla fadhi weligeen baan calacalno calacalkeenna wuxuu ku dhammaanayaa bas inaan wax alla wixii amrahu ilahay uuna faray subxana wa tacala aan ku noqonno wax alla wuxuu amar uuna faray rasuulkeena aan u noqonno wax alla wuxuu ilaahay naga reebay aan ka reebtoonna wax alla wuxuu rasuulkeena naga reebay aan ka reebtoonna markaas sankaa laga duraya gaaloo dhan waa wacdi ilaahay uu ballan qaaday walaa yansuranna allaahu man yansuruhu ilaahay cidda u gargaarta uu gargaaraya u gargaara u gargaaraya sidaa weya marka dersi dheer oon la koobi karin oo suurat e, e, ali cimraan ou ilaahay aad uga hadlay subxaana wa tacaala sidoo kalena uu ku ishaaray suurat e, anfaalna uu ku ishaaray ayaa ku sugan uxud marka waa cashar waa darsi aad u weyn oo muslimiinta ilah u dhiga subxana wa tacaala xamraalasadka marka waxay ahayd gaaladii markay toddobaatan dileen waa tii lagu badbaaday dhanka buurta uxud waa tii hadalla dheedheer liisdhaafsaday abu sufyaan waa ti uu soo baxay uu la istaagay muxamed aawey ha u ajiibin uu yidhi ka aamusa abubakar looma ajiibin looma jawaabin cumar looma jawabin markasuu yidhi dhammaantood dhulkaan dhigna waan laynay markaasaa wuxuu yidhi dhammaantood waan laynay markaasuu dhaadasho bilaabay inuu dhaato markaasaa wuxuu yidhi eh, sayid cumara u jawaabe wuxuu yidhi saddexdooda way nool yihiin saddexdoodaba way nool yihiin qodax dhuunta kugu jirta ay kugu yihiin markaasaa wuxuu yidhi uclu hubul uclu hubul uclu hubul hubul de waa sanamkood u weynaa saramar oo muxuu ahay guulayso saasuu yidhi markaasuu yidhi allaahu aclaa waajal nabigaa u sheegaa saadhahuu yidhi allaahu aclaa waajal ilaahay ayaa weyni badan oona sarrayn badan saas ku dhah uu yidhi markaasaa wuxuu yidhi lana alcuza walaa cuzaa lakum annaga cuza ayaan leenahay adinka cuza ma lihidiin waxaad meesha ku haysaan lama arka markaasuu yidhi wuxuu ku yidhi nabigeen waxaad ku dhahdaa allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum annaga alla ayaa mawla noo ah mawlana ma dhihdiin ficlan waa arrintii ayaa dhacday arrinka markay dhacday ayaa kadibna abu sufyaan wuxuu yidhi yowman biyowm maalin maalin urid weyaan maalinta bader dhibka aad noo geysateen maanta ayaan inka argudanay labadaa maalmood ay soo dhaceena lasnaa sawaa qatlaakum fi nnaar wa qatlana fi ljanna kuwa adinka idinka dhinta naaray ku jiraan halka ay ku halaagsamayaan annagana ahlujanno weeyaan waa shuhada sidoo kale maba sinoo todobaatanna waa laga dilay todobaatan waa laga qafash ka warran todobaatan ayaa laga dilay oo ka shahiiday hal qofna yaa canug sabi allah ka dhignama qafaalan soo saa maahan intaa waxaa dheeri ah waxaa lagu ballamay marka wuxuu yidhi mawciduna badr ballankeenna waxaa weeyaan waa bader waa u tegi doonaa badr alakhiira la yihahda halkaasaa lagu ballamay kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii saas ay dhacday oo dadkii la aasay ayaa wuxuu yidhi haye lama joogayo niminku waa inaan ceyrsano bal fiiriya xamraa alasad oo boqol iyo muxuu ahaa intaasoo kilomitr u jirta ayaa wuxuu yidhi qof yacnii aanan dagaal ka qaybgelin ima raaci karo intii wixii dhaawac ahaa noqdeena iyo wixii muxuu aha nabadda qaba noqdeena intii dagaalka ila gashay bas ayay raacayaan halkii ayaa marka xamar alasad ayaa raggii ceyrsigoodii halkaasaa la gaarsiiyey dhowr raba inuu nabiga halkaa jooga alai sl slam kadibna wuu soo laabtay sideed habeen ayuu halkaa joogay kadibna uu soo laabtay sala allahu calayhi waali wasalam marka beder saas ayay uxud saas ayay ahayd weeyaan fii khatafana sanad saddexaad e, walghaswu walghaswu fi ahaaliati walghaswu duulaanka ee ghasawaadku weyn fi ahaaliati sanad saddexaad almushtahira ee mushtahiratu mid aad ah loo yaqaano weyn fii khatafana duulaanka khatafan iyo wa bani sulaym bani sulaym ayaa dhacay weeyaan wa umu kalhuma umu kalhumna ibnatulkariimi kii karaamada badnaa gabadhiisii ahayd zawaja wuxuu u guuriyey cumaan ayuu biha iyada u wa khasahu isaga ayuu ku gooni yeelayoo horaana ruqaye ayuu markay ka geriyootay umu kartuum ayuu siiyey uma intaa kadib tazawaja annabiyu nabigu wuxuu guursaday xabsa ayuu guursaday wa zaynaban zaynab uma almasaakiin ayuu guursaday uma kadibna hazaa ilaa uxud uxud ayuu rasuulkan u duulay calayhi salatu salaam fii shahri shawaala bishawaal wa xamraa alasad duulaanka xamraa asad loo yaqaano waaye wاlkhamru wاlkhamru xurimat yaqiina fasmacan hada wa fiiha wulida sibt اlxasan wa xurimat waxaa la xaaraan yeelay alkhamru khamrada ee la xaaraan yeelay sanadkaa saddexaad laftirkiisa yaqiinan si dhabnimo ayaa loo xaaraan yeelay ma garate inama alkhamr wاlmaysir walansaab wاlazlaamu rijsun min camali الshayطaani fajtanibuu fajtanibuu yaqiinan fasmacan ee dhegeyso haadaa arrinkaas wa fiiha sanadkaas gudaheeda ama sanadka gudihiisa ayaa welida waxaa la dhalay asibtu gabadha wiilkeeda alxasan ahaa ayaa la dhalay yacnii nabigeena cala slam wiilka awowga u ahaa oo xasan ibn cali ibn abi aalib ahaa sanadkaas saddexaad ayaa la dhalay uu dhashay weeyaan oo ay dhashay faatima binti rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga ayaa u ah calayhi salaatu wasalaam khamrada waad garanaysaanoo maraaxil badan oon la koobi karnay soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata antum sukaara xiliyada salaada inta udhexaysa iska ilaaliya tadriij qeyb qeyb ayaa marka loo xarimay markii dambe sanadkaas ayaa xididada loo siibayo halkaas ayaa waxaa weeyaan eh, lagu xarimay sidaa weyaan sidoo kale waxaa dhashay alxasan ibn cali ibn abi aalib waa ninka nabigan uu yidhi calayhi salaa slam ina bnii hada sayid wiilkaygan waa sayid wayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin laba kooxoodoo aad u weyn oo muslimiin ka mid a ah, ayuu ilahay islaax dhexdooda ka dhigi doonaa waa islaaxii dhex maray eh, sayid cali bin abi aalib radi allahu ta dah raggiisii iyo raggii asaga raacsanaa taabacsanaa iyo eh, raggii taabacsanaa sayid mucaawiya waa tii uu ka tanaasuli boqortooyadii iyo madaxnimadii uu ka tanaasulay cali bin abi aalib wiilkiisii xasan ahaa uu u tanaasulay sayid mucaawiya radi allahu ta dah oo kadibna muslimiinta khilaafka u dhexeeyey uu sanadkaas baaba'ay loona bixiya caamal jamaca isagaa ilahay sababa u dhigay subxana wa tacaala nabigeena aad buu u jeclaa shabaabay ahlijanna ayuu ku sheegay ahlujanada sayid shabaabi ahljana ahlujanada dadka ah labada sayid ku ah oo mxuu ahaa hogaan ku ah inay yihiin ayuu nabigeena ku sheegay calayhi salaatu salaam waxurimat waxurimat waxaa la xaaraan yeelay walkhamru waxurimat waxaa la xaaraam yeelay alkhamru khamradii ee la xaaraam yeelay yaqiina si dhabnimo ah ee fasmacan dhegeysa weeye hadalka asaga maqal haadaa arrinkaas wa fiiha wa fiiha sanadka gudaheeda ayaa weli dalalay asibtu wiilka awoguu nabigan u ahay gabadhiisa aresh alxasan xasan ahaa waaye wa kaana fi raabicati alghaswu ilaa bani nadiirin fii rabiici awala wa kaana waxaa ahaaday ee xasala xasilay fi raabicati sanadka afraad alghaswu duulaan oo ilaa bani nadiir reer bani nadiir loo duula fii rabiicin rabiicin awalan ee rabici awal ah bisha rabiic awal ayuu dhacay weeyaan wa kaana waxaa ahaaday ee xasala fi raabicati sanadka afraad alghaswu ayaa xasilay duulaan ilaa bani nadiir niminka labaad kooxda labaad oo yahuudeed oo bani nadiir ahaa ayaa xasilay weyaan fii rabiicin awala ay rabiic awal weyaan xagga shicirka ayuu rabiicin awalan saas uu yidhi wuxuu leeyahay halkaa marka wuxuu kaga hadlayaa duulaanka lagu qaaday bani nadiir bani nadiir duulaanka lagu qaaday wax sahlan ma ahayn nabigeena calayhi sala slam nin saxaabadiis ka mid ah ayaa laba nin si khata u dilay markuu labada nin si khalad u dilay diyadii ayaa wuxuu u doontay nimankii reer yahuudeed amaba baninadiir inay ugu kaalmeeyaan markay u tageen rag saxaabada la socdaye inta noo fariisaa yihahdeen derbi weyn ay hoos fariisiyeen rasulkeena sal sl saxaabadii kadibna waxay yihahdeen waan kusoo tashanayna ama waxbaan kuu keenaynaa nin bay amar waxay ku siiyeen inuu dhagax weynoo jibaal intuu qaato kor intuu fuula kadibna nabigeenna calayi slat slaam uu madaxa kaga soo dayey sala allahu calayhi waali waslm halkaa uu ku dilo jibriil baa marka u waxyooday oo u sheegay meeshaan fadhi kuma yeela iskaga tag mujeda waa niminka laga sugaya inay gurmadaan inay nabigeena diilaan go-aankan ay ka dhigteen oo ay ku tallaabo qaadeen laakiin waxyigaasuu ilaahay ugu badbaadiyey sala allahu calayh waali halkaas marka waxaa dhacday in duulaan lagu qaaday raggi oo waxaa weeyaan la go'doomiyo go'doomin lagu habeenno badan go'doonkaas waxaa weeyaan lix maalmood ayuu ahaa sita layaalin si lixdaas maalmood markii la go'doomiyey ayaa kadibna waxay weydiisteen ilaahay baa ku riday rucbi sida mxu suurat xashri ilahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala waxay weydiisteen marka in la badbaadiyo oo loo ogolaado inay guuraan adricadii halkaas ayaa loo raray halkaas ayaa loo rari weya halkaas ay u guureen adricadu kuwa loo raray waxay reer khaybarayahayna filaya marka ijlaa ayaa lagu sameeyey marka xoolahoodii wixii ay qaadan karaan inay qaataan oo awrta ay u qaadi karto maalkoodii waxaa weeyaan ay qaataan hubkii laga reebay arinkaas ayaa marka ilahay wuxuu ku sajiyey subxana wa tacala suurat alxashr oo si fiican uga hadashay subxaana allah suurat alxashri eh, markaad akhriso waad yaabi sidai raggaas ilaahay subxana wa tacala ugu hadlay iyo xaaladoosa ay ahayd wa kaana waxaa aday fi raabicat sanadka afraad alqazu duulaan loo duula ilaa bani nadiir reer bani nadiir loo duula fii rabiicin awalan rabiic awal waaya wa bacdu intaa kadib mowtu zaynaba zaynaba geerideeda ayuu ahaa almuqadama ee lasoo hormariyay horaan u sheegnay geerideeda ayaa dhacay weeyaan wa bacdahu mowdka gadaashiina nikaax umu salama umu salama guurkii uu nabigan u guursaday ayaa dhacay sala allahu calayhi waali wasalam sanadkaas laftirkiisa ayaa waxaa dhacday zaynab umulmasaakiin ay geeriyoota sidoo kale nabigan inuu guursaday umu salama umu salama guurka uu nabigan guursaday qiso dheer ayay leedahay lakiin waqti uma hayne waxaa eh, khulaasada waxay tahay abu salama ayaa ka dhintay oo saxaabi ahaa kadibna waxay nabigeena horaan ka maqashay qofkii musiibo kadibna yidhah inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii hadihi wakhlifii khayra minha qofkii yidhaahdo inaad ilaahay wax ka khayr badan ugu bedeli kadibna waxaan dhahay tiri abu salama qofka khayr badan oo ilahay kugu bedela muxuu yahay waan iska dhahay maadaama nabigen uu sheegay alai sl slam waan dhahay nabigeen ayaa soo doonay calayhi salaatu wasalaam oo saa ku guursaday radia allahu tacala canhu ardaaha waaye wa bacdu intaa kadib mowtu zaynab zaynab geeriyada ayaa dhacday almuqadama ee lasoo hormariyey qisadeeda guurkeedii aan horey usoo sheegnay wa bacdahu guurkageerida gadaasheedna nikaaxu umu salama umu salama guurkeeda ayuu nabigeenna sameeyey calayhi asalaatu wasalaam waay wa binti jaxshin uma badni lmawcidi wa bacdaha alaxzaabu fasmac waacdudi wa binti jaxshin waxaa sanadkaa dhacay wa waqaca waxaa dhacay zawaaju binti jaxshin binti jaxsh amaba tii hore ku xir tii hore waxay ahayd wa bacdahu nikaaxu umu salama umu salama guurkeedii iyo wa binti jaxshin zaynab binti jaxsh guurkeedii uma kadibna badrin almawcid baderkii loo ballamay oo uxud markii la kala tegayay lagu ballamay ayaa isna dhacay wa bacdaha badrulmawcid gadaasheena alaxzaabu duulaanka axzaab ayaa dhacay fasmac arrinkaa maqal wacdud oo tirsa weeyaan qisooyin badanaa ku jiro meeshaan zayd binti jaxsh guurkeeda waa iska fudud nabigeena ayaa guursaday calayhi الsalaatu wasalaam guurka uu guursaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam hhy anas ibn malik ayaa wuxuu leeyahay zaynab bin jaxsh waxay ku fahantami jirtay in ilaahay ayada uu fawqi sabci samaawaat uu ka guuriyey aayaddii aad taqaaneen falamaa qadaa minha wataran zawajnaakahaa waa gabadha ayada weeyaan zaynab bin jaxsh radi allahu ta ardaha qabi jiray zayd ibnu xaarisa oo loo aqooni jiray zayd ibnu loo aqooni jiray qabla islaam markii dambana magaciisa udcuum liaabaahim ilahi uu soo deji subxana watacaala oo aabbihiis magaciis loogu yeeri jiray usaama bin zayd aabbihii ayaa qabi jiray arrinkan marka iyada warkeeda waa iska gaaban yahay oo saas weeyaan waa tii nabigeen u yidhi sal slam asracu kunna laxaaqan bi atwalu kunna yadan tan idinkugu degdega badan xagga inay iga daba timaado oo markaan dhintay ay iga daba imaado waa tan muxuu ahaa inkugu gacanta dheer oo aad bay u gacan furnayd oo intaa shaqaysay aad u sadaqa badnayd radia allahu ta ardaha kadibna waxaa weeyaan bader kii loo ballamay ayaa dhacay ayaa dhacay weeyaan ayaa dhacay oo nabigeena meesha ayuu tagay gaaladii dee meesha way imaan waayeen <laughs> way baqdeenoo haba yaraatee eh, waxaa weyaan meesha baa imaaneen way soo dhaqaaqeen markay meel mara dahraan la yihahdo ay joogaan ayay yihahdeen war waxaa muxuu ahay sanadkan abaaran joognaae eh, way iska tageen waaye hahay waxaa marka u dambeeyo wa bacdaha alaxzaabu ghaswat alaxzaab waad garanaysaana ah, rabbigan subxaana wa tacaala aad buu hadlay id jaauukum min fowqikum wa min asfala minkum waizaaqat alabsaar wabalagat alquluub alxanaajir watadunuuna biاllahi dunuuna hunaalika btuliya muminiin muminuun wazulziluu zilzaala shadiida ya hunaalika btuliya almu'minuun wazulziluu zilzaala shadiidan xaalad adagaa ka dhacday magaalada madiine o dhan in la tirtiro baynadiirkii la raray ayaa qorshahaas keenay oo maka tegey oo khatafaan la soo ballamay oo toban kun oo ciidan ah magaalada madiine kusoo weeraray magaalada madiine marka waxaa lagu wareejiye inta horaan u sheega waad garanaysaano waa aan idhi galbeedkana waxaa ka xiga buura jamaawaat koonfur iyo barina waxaa ka xiga dhagxaanta shiilimadowga ah oonan faras uusan ka dagaalami karin dhankii marka ka imaan lahaayeen ayaa derbi ilaa um, um, god ilaa siddeed kilomitr ah ayaa lagu wareejiyey ra'yigaana waxaa keenay ninka la yihahda salmaan alfarisi oo reer wuxuu yidhi markii aad dagaal una qabsada aan awooddiisi lahayn magaalooyinka saasaan muxuu ahaa u xiri jirnay faraska meel uusan ka boodi karin dhufaysan laga geli karo oo muxuu ahaa qofkana falaarta lagu soo turu kaga gaban kara halkaas ayaa marka laga qoday hawl adag ayay ahayd qiso dheerna way lahayd waxaa weeyaan hadda kama gaari karno alcumuum sanadkaas ayaa waxaa dhacay alaxzaab inaad sanadka afraad yahayna khilaaf baa ku jira oo laakiin dhib ma waxba ishkaal ma lahan wa sanadka afraad u aha inuu sanadka shanaad ahaana waa la sheeg asal ahaan sanadka afraad weeyaan wabinti jaxshin watazawaja eh, umu salma wabinti jaxshin ya hay iyo binti jaxshin ayuu rasuul guursaday uma kadibna badrin almawcid baderkii loo ballamay ayaa dhacay wa bacdaha gadaasheedana alaxzaab ayaa dhacay fasmac arrinka maqalo wacdud tirsa weeyaan waay inta ayaan ku koobaynaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama ala abdi rasul mustafa in sha allah beri iyo beri dambe waan isaga darsanayna inkastoo cashir awaakir ah tahay laakiin intaa yaraan insha alla soddon iyo shan bayd aa noo harsan soddon shanta bayd um, <laughs> waa kala goosanayna insha allah waana sharaxan waa yarayna waana boobsinayna biidn lla caza wajal hada wallah aclam